بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toddobaad ee ka mid ah kitaabu اlfaraa'id min alminhaaj waxaa inoo dambeeyey fasalkii ku saabsanaa fi اlirti biاlwalaa waynu soo dhammaynay midka asaga ah faslu fi axkaami اljaddi wاlإkhwa fasalkan wuxuu ku saabsan yahay awow iyo walaalo dhaxalkoodii masalaة اljad wاlإkhwa waa masalo dhib badan ahlucilmiguna ay ka dayriyaan lagana calaacalo saxaabo badanna dhowr qowl iyo ka badanba ay ka leeyihiin marka sayidina cumar waxaa laga wariyaa alaa dacfin fiih calىa ضacfin fiih ajra'ukum calى اljaddi ajra'ukum calى الnaar masaa'il اljad iyo wاlإkhwa ninka idinku dhiira inuu ka hadlo ama uu kala xukumo waa midkaa ugu dhiira naar inuu galo daara qudni baa wariyay bisanadin fii ضacf sayidina cali radi allahu tacaala canhu asna waxaa laga warshaa man sarahu an yaqtaxima jaraahiima jahannama falyaqdi bayna اljaddi wاlإkhwa man sarahu ninkii jecel ama ay farax gelinayso an yaqtaxima jaraahiima jahannam jahannamo bartankeeda iyo gunteeda inuu galo falyaqdi bayna اljaddi wاlإkhwa cabdالrasaaq iyo bayhaqi baa soo saara ibn mascuud isagu waxaa laga wariyaa inuu yidhi saluuna can casabaatikum wadacuuna min aljiddi wاlإkhwa laa xayaahu اllah walaa bayaah war casabaadkiinna iyo dhaxallaha kalena weydiiya wadacuuna min aljad awow idhaafiya ugu ha ii keenina buuri laa xayaahu walaa bayaah ilaahay ma barakeeyo macnuhu hadda u jeedo masale marka saa u yardhib badan weeyaan jumhuur saxaaba qodobka labaad aba xubinka labaadeen baraarujinayna waxaa weeye jumhuur saxaaba saxaabada badankeed waxay ku tageen awowgu inuu aabbo oo kale yahay walaalahana uu xijaabayo uu ridayo waana qowl abubakr asidiiq radi allaahu tacaala canh waxaana laga wariyaa dhowr iyo toban saxaabi baa laga warsha madaahibtana abu xaniifa sidaa qaba xagga aimada iyada shaaficiyaduna alimaam almusani ayaa sidaa ku taga abu ibraahim waana riwaaya can axmed aimadanada weyne kale waxaa doortay nasr almarwasi ibnu surayj ashaaficiyu sahiir aw ashaaficiyu aلthaani albaaz اlashhabna waa la yidhaahdaa ibnu surayj baa ka mid ah abulcabaas waxaa ka mida ah abulxusein ibnu labaan alfaradi waxaa kamida mid a ah abu mansuur albaqdaadi oo alustaad loo yaqaan wadaadkii alfaariqi la jiray shaaficiga ahaa ase wuxuu hi innahu saxiix in awowgu uu aabbo yahay walaalahana uu ridayo waa sida saxda a min madhabina zarkashi wuxuu yidhi asaguna wa min asxaabina man ixtaja biijmaaci asaxaaba asxaabu shaafici waxaa ka mid a ah rag xujaystay jadku inuu yahay waaris walaalahana uu xijaabayo waa ijmac saxaaba ijmacaas marka waa ijmac sukuuti ah ragga tilmaamay ijmacaas bukhaari baa ka mid a fii saxiixihi wuxuu ihi bukhaari walam yudkar ana axada khalafa abaa bakrin fii zamaanihi wa asxaabu الnabiyi mutawaafiruun yani muxuu bukhaari ishaaraya aba masaladu khilaaf dambe mutaakhira weeye xilligii sayidina abi bakr inaan muran jirin walam yudkar lama sheegin ana axada khalafa abaa bakrin fii zamaanihi وأصxaabu النabiyi mutawaafiruun rag badanoo marka aimada sidaa ku tagay waxaa ka mid a isxaaq bnu rahuya waxaa ka mid a abu hawr waxaa ka mid a nucaym bn xamaad nucaym bn xamaad alkhuzaci sheikh الbukhaari aimadii slafkii faraa'idka looga dambeeyey buu ku jira alfaarid baaba xataa lagu iطlaaqa mararka qaarkood qataada ka mid a ibnu dacamat الsadusi wa bihi qaala ibn mundir abubakr bn mundirna wuxuu uhi bihi naquul weliba taqriiban toddoba ijmaac ayuu isdaba dhigay awsadkiisa toddobadaa ijmaacbu wuxuu hi ee masaa'ilkaa ku saabsan waxay xoojiyina kulli u khidmaynayaan aljad inuu yahay kalab ee khwadaan lagu xijaabo si aad culusba ugu tiigtay wadaadaha odhanaya jad baa walaalo wax la dhexlahaya si laakiin ladifan oo dhaqanka ibnu mundir ibnu mundir cibaarada ma adkeeyo ayib marka taa intaasi waa inaha aynu kaga tagno adilada marka la fiiriyo adiladu waxay xoojinaysaa ra'yiga jumhuur الصaxaaba jumhuur الصaxaaba maxaa yeelay ilaahay laba daliil baa u daliila fii kitaab الlah wa fii sunati moxamed daliilka koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma sheegin dhaxalka ikhwe iyo akhawaat ilaa fii aayatay اlkalaala labada aayadooda kalaala ka hadashay midna awalka hore suuradda ku jirta nisaa midna ayba ku dhammaato umbaa lagu sheegay dhaxal walaalo ikhwo iyo akhawaad kalaalana waxaa raajixa inay tahay maa cada alwalada waalwaalid mar haddii waalidna uusan joogin waladna uusan joogin markaasaad gablan tahay ood kalaalo tahay haddana waxaa muuqanaysa waalidkii oo joogoo abulabi oo taagan inaad leedihiin ikhwiya akhawaad baa wax dhexlahaya ilaahayna fii kitaabihi ikhwiya akhawaad wuxuu dhexal siiyey goorma ikhwiya akhawaad waxaan ka hadlaynaa hadda jumlatan wa tafsiila jumlatan wa tafsiila ikhwiya akhawaadba waxay wax dhexlaan fii aayatay اlkalaala wain kaana rajulu yurahu kalaala iyo yastaftuunaka oo danbaa lagu sheegay haduu awow meesha taagan yahay kala ma taallo aabbaa taagan taasi waa daliilka qur'aaniga ah daliilka sunnadana waa xadiidkii fi saxiix ee ibn cabaas alxiqu اlfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajuli dakar ahlufurad awowbaa taagan ikhwa goorma yimaadaan xaggee u wadaan ahlufarad kale waxay soo reebaan awowbaa fard ahaan ku qaadan inuu waaris yahayna waa mujmac inuu ahlu farad yahayna waa mujmac inuu wax casabeeyana ee laftirkeedu khilaaf baa ku jira markaa iyadaa laakiin inuu farad ku qaadanayo muran kuma jiro waa soo tilmaanay marka haddii wixii soo hadhayba uu wax yar yahay u aan ka badnayn oo asagu afka marsado walaala waa inay iska tagaan oy hawada cabbaan xaggee wadaan marka daahiru kitaab wadaahiru sunna waa khilaafsan yahay in la dhexaalsiiyo ikwiya akhawaad daliilka nadarka ah waa tii cumar ka niqaashay ibnulibni waa ibnun wa abulabina waa abun inaga ilahay wuxuu le bani aadama yaa bani aadama yaa bani israa'iila waxaad soo marteen xadiidkii samura mse cimraan buu ahaa abulcarab waa saam abulxabashna waa xaam aburuumna yaafi waa xaggee aabbaha la sheegayo waa awowgi kontonaad weeye ama boqolaadba odayga daarood ahaa ama dir ahaa ama muxuu ahaa nin walba meeshuu doon ha maree waxaad ogu tegaysaa afartan iyo soddon baad loogu tegay dadka qaarkood niman han toban utg ad arkaysaa nimanna afartan iyo dhowr bay tirsanayaan waa la kala idan ab abuna aadam rabi wuxuu ka yidhi iyo hooyadeen kama akhraja abawaykum min aljanna qur'aanku iyo curfigu aljaddu waa abun wabnu lbnina waa bnun ana ana nabiyu laa kadib ana ibn cabdilmualib odayga carbeed ayna ibn cabdilmualib bule cabdulahi waa loo gembinhayaa waka war anu cabdulaahiba nabigu ma laha ibnu lbni waa ibn ina bnii haadaa sayidun suubanaha leh sal alay slam mas'aladu nadaran wa naqlan awowbaa gar leh laakiin sidii jumhuurtu ay u bateenoo hadde baynu ka hadlaynaa shaaficiyada maalikiyada iyo almashhuur min madhab alxanaabila bal aynu ku soconno ayb ayadaa marka aan sidaa ku dayno ijmaaca uu tilmaamay bukhaari intaanan ka tegin wadaadaha tilmaamay waxaa ka mid a ibnu mundir fi اlawsط wuxuu ihi wainama اkhtalafuu bacda wafaati abi bakr الصidiiq radia اllahu tacaala canh faama fii zamaanihi falaa naclamu axada khaalafah bukhaari ibn mundir hawshu waa hawl culus wey zarkishina wuxuu uhi waxtaja asxaabuna biijmaaci الصaxaaba masaladu marka masale sidaa ah wey bal awow oo laga qayliya aan hawshiisi markaa cudinna hadda sheekhu wuxuu ku uhi ijtamac ida اجtamaca jaddun awow hadduu kulmo iyo wa ikhwatun walaalo iyo wa akhawaatun walaalo dhadig liabaweyni maydka lababa ay wadaagaan aw liabin ama aabba ay wadaagaan awowbaa meesha jooga ikhwa ashiqa ah iyo shaqiiqa ama ikhwa liab ah iyo akhawaat liab ah ama ayagoo isku dhafaba dhafcaba waxbaha kala qaadin hadda il inta suwarba waa isku mid hadda ida اجtamaca jaddun waikhwat waakhawaat liabaweyn hadday kulmaan awow iyo walaalo meydka kala dhashay aabbii hooyaba la wadaaga aw liabin ama aabba la wadaaga waad eegaysaa wey fain lam yakun hadduusan ahayn macahum maca aljaddi wاlkhwa awowga iyo walaalaha hadduusan la joogin duu fardin mid fard wax ku dhexlahaya falahu waxaa u ahaaday alakaru kolba ka wanaagsanee badan alakaru yani asahm اlakar alawfar leebka iyo qoriga badan buu wax ku dhexlahayaa wa min ulu اmaali wa muqaasamatihim ka akhin alakaru min ulu اmaal kolba kii badan uluulmaalka iyo iyo muqaasamo ou la qaybsado walaalaha ka akhin walaalahna wax la qaybsado ayb warkooda marka waa iska kooban yahay fain akhada ulu ulu hadduu qaato falbaaqi wixii soo haray bacda akhdi eh, ljadi liulu lahum lilkhwati lidakari milu xad lunsayin taa iska kooban tahay saddex suuro unbaa la sheegaa mid ayadu hadee ma koobanto masaa'ilkeeda waa carakawa dhowr boqol saddex boqol boqol iyo dhowr iyo nima meel baa la gaadhsiiyahay marka ila wuxuu ku yidhi sheekhu waa laba suuro un buu leeyahay jad iyo ikhwo in ahlu farad la joogo iyo inuusan la joogin tawaatii loo yaqaana waa maxay qismadaas waa qisma caqliya waa qisma caqliya daliilu sabri wataqsiim xasrigaas waa maxay daliilu listiqraa haddaan shay qaybiyo ima dhihi kartid aayadda qaybisakeed aayad ma hayo baail baad sheegta abadan waa khata taqsiimaadku waa masala caqliya waa masale curfiya daliilkeedu istiqraab weeye istiqraagu hadduu taam yahayna waa xuja qacan qaybintaas hadduu naaqis yahayna waa xujatun daniya culoysba ma laha alqism alcaqliya hiy alxaasira huna jad iyo ikhwo laba mid un weeye meydka dhintay inuu ka tegey ahlufarad iyo inuusan ka tegin wax ahlufarad ah wax nis iyo sudus iyo ulu iyo rubc iyo uluaan iyo wax ku qaata oon ka ahayn ikhwada iga reeb hadda ila waxaa uluaa wa ku qaata waxuun ka jira banaad iyo akhawaadun baa haynsoo ma ahayn banaad bayn hadda ujeednaa waa in la waayo warasadii wax ku qaadan jirtay nis maxaa ku xigay uluaan maxaa kusii xigay e, ulu sudus rubuc iyo umun baa inoo hadhay hadda inta haddii la waayo waa masalo hadduu la joogana waa masalo wuxuu inoogu bilaabay tii koobaad fain lam yuujad macahum haddaan la helin duu fardin faliljadi اlakaru jadki waxaa u sugnaaday kolba kii badan min ulu اlmaali wa muqaasamatihim iyo walaa wax la qaybsado ka ahin muqaasamadu waxay u khayr badan tahay mar walbay walaaluhu ka yaryihiin labanlaabkii waa daabit ka kooban muqaasamo inuu ka ah ahaan wax oola qaybsado jadku walaalaha inuu walaal iska soo qaado oo xoolaha uu la qaybsado oo ousan iska dhigin ahlu farad uluna uusan ku leexanin waxay u roon tahay mar walba oy walaaluhu ka yar yihiin labanlaabkii falmuqaasamatu khayru liljaddi idaa kaanuu aqala min milayhi baa la idhahdaa daabidka asaga alimaam abاqاsim الraafici fi اmaxarnaska matnigu ku sheegay nawowi laakiin wuu gooyey wuxuu u gooyey xukumkiibuu sharxayaa mudaabitku marka uu iska riday inuu ridana ma fiicnaynba maxaynu nidhi almuqaasamatu khayru lahu idaa kaana alkhwaةu aqala min milayhi so war iska kooban maaha suwarka ka imanaya adaa iska garan kara haddii la yidhahdo awowgu muqaasamo wax ku qaadan la qaybsi u walaalah hala qaybsado walaal ayaga ka midana uu iska soo qaado oo sidaa uu isku tiriyo ayaa u roon mar walba oy walaaluhu ka yaraadaan asaga jadkaa ah labanlaabki nayd baa dhintay waana suuradii idaa lam yakun macahu duu fardin baan marin la socohada nayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii iyo awowgii walaalkii iyo awowgii hadda awowgu xoolihii laga tegay saddex meelood meel inuu qaato iyo inuu walaal iska dhigo shaarkaa labisto halkan walaalka xoolaha la qaybsatee u rod muqaasamada xoolihii boqolka ahaa konton buu jabsanhayaa kontonna walaalkaa jabsanaya walaalka ama liab ha noqdo ama liabaweyn ha noqdo shaqiiq noqdo taasi waa garata maxaa yeele waa aqala min milayhi mayd baa dhintay wuxuu ka tegey jad iyo walaal iyo ukhto muqaasamada u khayr badan nin baa dhintay wuxuu ka tegey awowgii aabbe walaalkii oo nin ah iyo walaashii oo gabadh ah ile waa laalbus ka soo qaada waa lidakari milu xadi lunhayayn awogu laba qori buu qaadan walaalkuna laba qori gabadhuna hal qori aslu mas'ala waa min khams caddu ru'uus ilaa casabo weeye xoolihii shan madaxoo isleeg baa laga dhigi laba qori awogaa lagu taagi laba qorina waxaa lagu taaghayaa wiilka qorina gabadha la sii maxaa u khayr badnaaday almuqaasaba hadduu odhan lahaa uluulmaal baan rabaa uluulmaal ayaan rabaa waxaa kusoo hagaagi lahaa sudus wuxuu qadan lahaa hal qori laba uluanna waxaa qadan wiilkii gabadhaas ayaa ka xoolo badan oo waxay isla xoole ekaanayaan gabadhaba asaga sigaysa duqa ah way sigaysaa wax yar odayga jadka ah wax yar buu ka badsan doonaa hal buuxu asagu qaatay gabadhu hal wax dhiman ayaa ku soo hagaagaya ayb marka hunaana waxaa u khayr badan muqaasamo ruu nin baa dhintay awogii wuxuu ka tegay laba gabdhood ya awow iyo laba gabdhood ka tegay muqaasama u khayr badan awow iyo saddex gabdhood muqaasama awow iyo afar gabdhood ya ma dhannaan karaan milayhi bay hadda dhigi laakiin kama yaro idan meeqa suura hadda marayna afar suura an suuro shan suuro ayay noqotaa idaa kaanuu aqala min milayhi hadiyo goor muqaasamadu waxay u khayr badan tahay walaaluhu hadday labalaabkii ka yaryihiin suwarkii marka ah akh shaqiiq ah akh liab ah akh iyo ukhto ukhtaan iyo alaaثu akhawaat maxaan maraynaa afarta gabdhood isku qabo meeqay noqonayaan labo aqala min milhi ma aha aqala min milhi ma aha suura maqan akhi shaqiiq aha akhil abka aha akhtiyo ukhtiyo iyo jed sax wey shan suura ay ku jirtaa maxaad u afar u leedihiin shantiiba waa soo maray dibaad u noqoteen akhli ab iyo iyo akh shaqiiqa iyo akh iyo ukhto iyo ukhtaan iyo alaaثu akhawaat arbacada maad gaadhsiini arbacada ka reeba arbacada waxaa u simaanaya ul iyo muqaasama u sinaanaya inaga daaye ile waa marka ina milhi hadday noqdaan oy lamalaadkii noqdaan waxaa u sinaan doona inuu ululmaal qaato iyo inuu muqaasamo galo markay muqaasamo u khayroon tahay waa shantaas suuro waidaa kaanuu aqala min milihi hadday mileynkii noqdaan hadday ikhwadii asaga lamalaadkii noqdaan istawat اlmuqaasamatu wa ulu maal awow wuxuu dhihi karaa walaal baan iska dhigi xoolaha inoo qaybiya wuxuu dhihi karaa war qaybna ma rabee ulu baa anugu qaatay wii kale idinku biyobiyeysta waa saddex suuro ay sheegeen saddex suuro weeye tii hadda aad ku qabateen aar afartii gabdhood awowbaa eh, nin baa dhintay wuxuu ka tegay awowgii iyo afar gabdhood maxaan leenahay afarti gabdhood isku celi u dhigmaan laba wiil bay u dhimaan laba walaal asna waa maxay hal walaala saddex ragga ruuxka ka dhintay buu la tooyahay hadduu qaato ulusulmaalla ulun baa kusoo hagaagi hadduu la qaybsado gabdhahana xoolihoo saddex xubnood xubin buu qaadan uluiyo muqaasamaba markaasi way u siman yihiin nin baa dhintay wuxuu ka tegey awogii iyo laba ragoo walaalihii ah laba ragoo walaalihii ah eedna waa maxay waxaa u siman muqaasame iyo uluulmaal nin baa dhintay ka tegey awowgii iyo walaalkii iyo laba gabdhood labada gabdhood isku celi hal nin bay u dhimaan soo maa wiilkii ku dara waa awow ku saddexee idan saddex raga nin ka dhintay inbu meydku la mid ya suurana maxaa u siman uluulmaal iyo almuqaasama idan waxaan idhi idaa kaana اlإkhwaةu aqala min milayhi faulu falmuqaasamatu cafwan khayru liljaddi wإida kaanuu milayhi istawat اlmuqaasamatu wa uluث اlmaal إida kaanuu akara min milayhi hadday walaalihii la dhinta eeba ka bataan labanlaabka awoga ka bataan suwarkiisu way fara badan yihiin xadba ma lahaad nin baa dhinta wuxuu ka tegey awowgii iyo saddex walaalihii awowgii iyo afar walaalihio rag ah shan toban weligaa kaxee istaagi mayso nin baa dhintay wuxuu ka tegay awowgii iyo lix gabdhoodoo walaalihii ah xataa shan waa lamid leanna laba iyo bar bay noqonayaan waa ka badanaya suwarka marka midaha ma koobanto wadaadda isku daya inay xsariyana way jirta khulaasadu waa intaas sheekh uu ku sheegay marka wuxuu ku yidhi fain lam yakun macahum duu fardin faliljaddi alakثaru min ulu اlmaali wa muqaasamati minka akhin waa fahanteen baan u malay soo kama socon karo intaas fain akhada ulua awowga hadduu ulu qaato falbaaqi xoolihii soo hadhay ee awowgu ulukiisa ka soo hadhay ile ulu ba asagu qaatay uluaan baa soo hadhaaye lahum ay lilkhwati wاlakhawaati lidakri mil eh, eh, xad unayeyn ayagu intay awgu soo reebay waxay u dhaxlayaan kaan lam yakun macahum jad awga inuusan jirin ka soo qaado wuxuu soo reebay inoo qaybiya un bay leeyihiin taasi waa suuradii hore ka soo tagtee wain kaana hadduu yahay macahu maca aljadi duu fardin wey wain kaana ay wain wujida wain xadaa wain waqac ay ka dhigan tahay taamada ahayd baad moodahay wain kaana haddii la helo duu fardigii baa la helay falahu liljaddi awow waxaa u ahaaday alaktar kolba kii badan min sudus اtarikati wa ulu اlbaaqi wاlmuqaasamati tanna waa markanay xoogu yar dhibadataa marka hore laba gudbay bese ku ahayd idaa lam yakun macahu duu fardin wuxuu ku qadan jiray ima almuqaasama wa ima ulu اlmaal hadda laakiin ayagii jadkii iyo walaalihiiba waa la cidhiyeyoo meesha waxaa jooga zawjaa joogta hooyaa joogta maalan bintaa joogta maalan mxuu ahaayey idan culays baa soo kordhay falahu alaktaru ka badan buu min sudus tarikati hantidii laga tegay suduskeed lix meelood meel ilau waxaa ku kulmaysa jihatu tacsiibin wa jihatu fardin iyo wa ulu baaqi bacda ahluruuq iyo xoolihii soo hadhay uludkoodii iyo wlmuqaasama inuu la qaybsado ikhwada ka akhin oo la qaybsado saddexdaa door buu leeyahay door buu leeyahay oo maxaad sudus u siiseen sudus waxaan u siinahaa de marnaba hooye sudus miyay maya kadaalika aabbana aabba hadduu yimaado inuu ahlu farad noqdo oo sudus qaato iyo in oo xoolihii casabeeya wakadaalika aljaddi kama dhici karo asudus oo maxaa jira jumhuure waxay leeyihiin awow mahooyu ka liitaa maya ikhwo hadday isqaadaanoo isdhigaan oo ulu ay ka riixaan masulis bay dhaafin jireen maya kadalika aljaddu min baabi awla asagaaba nin xiniyo waaweyn ah walaala hadday si walba isu waalaan ma dhaafin karaanoo kama riixi karaan lix meelood meel inuu wax ku qaato uluulbaaqina hadduu qaatana hadda waaba khayr hadduu muqaasamo galay u ronaatana waaba khayr laakiin markuu laftiisa u yaabo sudus ama kama hoos mari karo sheekhu marka wuxuu ku yidhi hadday sidaa tahay saddexii door u lahaaba kuu sheegay had iyo goor uluثu baaqi sudus اlmaal isagoo baaqi ma ah la socdo waa sudus jamiic اlmaal iyo uluثu اlbaaqi bacda ahli اfuruud iyo muqaasama ka akhin saddexdaa kii u khayrroon ayuu ku dhaqmi markuu la joogo ahlufarad wuxuu idhi waqad laa yabqa inuusan soo hadhin baa laga yaabaa intaynan ka tegin ahlufaradka la kulmi kara jad iyo ikhwo waa lix waa lix ayib waad garanaysaa waa hooyo alummu wاljaddatu wاlbintu wa bint اlbni wالزawju wالزawja waa lixdaa un meeluu awuu taagan yahay horta waladaum ma soo istaagi karaan waladaum ma iman karaan ayib aabbana ma iman karo awobaaba taagan oo sead leedihiin hadduu aabbojo awob ma yimaadeen baan ku leeha hadduu aabo joogo awoba ma yimaadeenba meel horta awow joogo awow wax ka dhaxlahayo aabbo horta ma joog waladaawna ma soo istaagi karoon asagaaba xijaabahay cam iyo ibnulcam iyo ibnu akh warkiiba joogi kuwaas daad ku qaadsiiyey waxaan soo hari karo bes ah alum waاljadda hooye iyo ayay bintu sulbin wa bintu bnin afar iyo zawjun wa zawjatun zawju asagu nisle iska ah. ama haddii iska noqda rubucle markuu jad wax lay imaan haya uu soo istaaghayana inta badan asagoo nislo unbuu taagan yahay maxaa meesha u farac waarti inuusan jirin badan tahay <laughs> hadduu lab yahayna waa lamaba yimaadeenba lixdaasaa horta la kulanta fain kaana macahu duu fardin lixdaasaa loo jeedaa afartooda lixdoodaasi dadka ay suuragasha tahay inay jad la kulmaan waa afar lixdan ka mida afar lixdan ka mida wey maxaa yeele waa binto iyo bintulibni iyo axad الزawjayn ama hooye ama ayay way iska cadda lixdii afar ka mida unbaa awow waxba dhaxli karta oo hooyo iyo jada meesha ku jira hooye iyo jada ma kulmi jirin had hooye hadday joogto jada ma joogi karto hadday jada waarita noqotona hooye ma iman karto taaso m waa iska caddaa ila tahay axadu zawjayn zawjaynna ma kulmi karaan haddee homeyd meesha haduu yaallo ama haweeney baa taaloo ninkeedii baa jooga ama nin baa meesha yaallo xaaskiisii baa joogta marka waxaa kaa dhacay axad u zawjaynoo mid ah iyo ayey ama hooyo mid unbaa kaa maqan lixdii marka laba tuur maxaa kuu soo hadhay afar ahlu faradka la kulmi kara awow iyo ikhawaad ikhwe iyo akhawaad waa afartaas axadu zawjayn um ama ayey laba soo maaha bintun eh, mxuu ahaaday bintu ibnin wa bintu sulbin af afartaas wey khulaasada waad garateen aan ka socdo marka muxuu ihi sheekhu waqad laa yabqa inuusan soo harin baa laga yaabaa inuusan soo hadhin ayaa laga yaabaa shay-un shayba oo maxaa soo u soo hadhi waxaa laga yaabaa ahlu faradkiiba xoolihii inay fuuqsadaan xoolihiiba ahlu farad inay fuuqsadaan baa laga yaabaa wadaalika miaalika bintayni mayd baa dhinta laba gabdhoodoo dhalay buu ka tegay laba gabdhood laba hablood baan ujeedaa ama laba inanood baan ujeedaa sidii sacad iyo kooxiisa aysan noo qabsanin laba gabdhood xukuna laba xaas wey laba xaas oo bilmunaasaba ninety eighty anoo kitaabkii nayl otaarka akrinayaan waa waxaan idhi gabadh nabi maxamed gabadhiis faaduma binti maxamed baan ka hadlay mise zaynab maxamed gabadhiis walaal hadda fadhiya intii ga soo daxu sheekhu baashi waa khalad maanta waad aafaysa nabi maxamed gabadhiisi ma ahayn inantiisi bay ahayd waxaa luqadii koonfureed baan ku hadlaya ama tii galbeede hadda hargeysiya ma joogno burco iyo iyo berbera midna ma joogno waa in laisfaham muhiimaddu waa intaas walyahan isaaqa iyo dhulbahantaha iyo dadka uun dhankaa inaga jira soomaalida dhankaa jirta gabadha waxay u yaqaanaan xaaskaada midda aad dhashay waa inaad tidhaahdo inantaadi ama inan aad tidhaahdo marka saa loo bintayni marka waa labadii gabdhood ama labadii hablood waaa tiadaba iyo ummun hooya wa ummin iyo hooyo iyo wa zawjin nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood oo dhalay iyo hooyadii cafan gabadh xaas baa dhimatay xaas baa dhimatay laba gabdhoodii waxay ka tagtay hooyadeed iyo zawjkeeda zawjka haddee farac baa la jooga waarite waa rubuc buu wax ku qaataa afarwaaxood xubin buu qaataa hooyana farac waaria jooge liwaaxood waax bay qaadataa lix meelood shay loo qayb qori bay la kacdaa bintaanna de waa uluaan soo sidaa ma aha uluaan iyo sudus iyo rubc baa kulmay ayib marka uluaan iyo sudus way soosgeli karaan soo sidaa ma aha marka rubuc iyo maxaa isfiirinhaya hadda iyo sudus maxaa ka dhaxeeya tawaafuq binisba ka dhexeeya laba qaado li ku dhufa labaiyo toban laba intaad qaado lix ku dhufa labaiyo toban aslumsl marka waa mitna cashar so labaiyo toban maaha labaiyo toban maxaa u uluaana labaiyo toban oo saddex isla eg laga dhigay laba qorin la isku qabto waa maxay labiiyo toban maxaa uluaana sideed sideed labiyo toban waa imisa meelood saddex meeloodoo min afara wey saddex meeloodoo min afara laba afraa isku qaba oo gabdhaha sii labiyo toban maxaa oo sudus ah waa laba meelood min lixa labiyo toban soo maaha tiiba qori ka soo qaada hooyada sii labiyo toban maxaa maxaa soo hadhay labiyo toban maxaa u rubca saddex hal ha cawlantee zawjka siigi labiyo toban hadda laban baa idinka soo la soco sideed markay gabdhihii qaateen labana hooyda ku caliyo qubtay eh, rubuc oo saddexana zawj qaatay saddex iyo toban bay tagtay labiyo tobankii labaa ka soo hadha la soco qori cawla oogu dar saddex iyo toban bay ku cawlantay aslu masala min itna cashar bay ahayd facaalad ilaa talaaa cashar bay tagtay falam yabqa lilkhwati waljaddi shayun soo warku halkaa maaha ayb jadkii wuxuu leeya balaaya dhacdaye saacadda aniga ulusulbaaqi iyo muqaasamo iyo sudusulmaal sudusulmaal baan ku cararaya labiyo toban maxaa sudusaan leedahay laba qori oogu dar saddex laba qori oo sudus dabagee shan bay ku tegaysa wuxuu leeyahay ikhwaya akhawaad balaayada ku dhacda meesha dantan aada mar anugu haddaan sudusulmaalka iga haysto oo laba qore helay ilaahayna i badbaadiyey idinku lay dhaha idan soo warku iskama caddo sidaas wey itna cashar bay ka kacday way cawlantay fii xaqi zawji bisahmin haddana fii xaqi اljaddi bay sudus cawlantay sudus bay cawlantay labiyo toban saddex-iyo toban laba ka dabagee shan iyo ku dhammaatay hadda waad fahamtay soo maha hadday sidaa tahay fa yufradu waxaa loo qadari lahu liljaddi loo qadarhayaa cawl ahaan sudusun baa loo qadari wayusaadu sudugsaana la kordhin fi lcawli ay fi lfariidati alcaa'ila ayib faraaidda laba qaybsan fariida caadila farida caa'ila masaladu markaad warasada u qaybisaba hadday asalkeeda ka asaxda ama musaxulmasala ay ka asaxda waxaa la yidhahdaa fariida caadila la yidhahdaa hadday cawlba gashoy sahaamtu bataan waxa lagu qadanna uu yaraado xuduuddaa yaraan kaararkaana fara badan lagu yidhi maalan boqol kun baa lagu yidhi u qaybi labana u kala jebi waa fariida caadila iska dhibirta ayb boqol kun baa waxaad u qaybisaa laba boqoloo kun u qaybi saddex boqoloo kunoo raga u qaybi shan boqoloo kunoo milyan raga u qaybi kaararkun baa badan xooluhuna maxay noqonayaan way yaraan markay caadilo tahay kaararkaa yar xooluhuna way badan yihiin waa ziyaadaة fi الsihaam wa naqصu fi اlansibaa'i weeye nin walba wuxuu qadanaya yaraanaya ayb taasi halkaas cawlaa de gaari doonaayo jumhuur ahlicilmi baa aba ibn cabaas iyo jamac min aslna waa diideen zuhrina wuxuu yidhi haddii ibn cabaas laga dhegaysto wuxuu sheegahayo lam yakhtalif calayhi inaan min alumma buui laakiin yaa ka dhegaysanhayaad hawshuu sheega waa xaq buui laakiin sayidina cumar iyo cumaan iyo cali iyo saxaaba halkaa martay buui ibn cabaas warkuu sheegahaya in cawlka meesha laga saaro ah warasana la kala rajaxa markay xooluhu yaraadaan haadbahaadkici laga dhigo wuxuu idhi walee ra'yigiisa waa ra'yi saliima hadday fahmi lahaayeen lagana dhegaysan lahaa buuhi ma khtalafa calayhi axadu min almuslimiin buui laakiin yaa ka dhegaysan buui runtii wuxuu leeya ibn cabaas waa gaari doonaaye war markay xooluhu yaraadaan dadku ilaahay hormariyey in weligoodba aan dhicin xoolaha la siiyo dadkii marar afka buuxsan jira mana dhici jirin iska taga ha la yidhahdo lannu ahlu faradka kale xoog badan fiihim waxaa ku jira man laa yasqutu bixaal waxaa ku jira ma yasqutu mararka qadadacaa ku jira xoogii hadday yaraadaan waxba yaan lacawline dadkii had iyo goor aan dhici jirin intii la siiyo wixii soo haray inta kale ha loo balqiyo hadduu wax soo hari wayan ha iska tageen ilaahay ma yeelin buu jiray fii fariidatin cawl ma gelin laa yuujad buui fii shariicati muxamed laa fii kitaab walaa fii sunna cawl waa baail alla timaadee waagi sharxay baa arday ku yidhi hawshan sidan u cad anugu arkay maxaad sayidina cumar markuu cawle ugu sheegi weyday wuxuu kuntu sagiiran fahibtuhu waan yaraa buuhi waanaan masalada cumar inaan la dodoonsan geliya waan ka cabsaday buui cumar baa agtaalla maca daali kaana mahiiban isagoon ku bokoradininba haybad buu lahaay oo tin libaax baa ku yaalay somaali ninka haybadda tin libax ku leeyihin hebel tin libax baa ku yaalla tin libax baa ku yaalla aan ka socota hadda yaan woodini wayusaadu waa la kordhinaya suduskii baa la kordhin fi lcawli cawlkaa lagu dari wey ayib wuxuu hadda qaatay marka la fadhiis waa maxay uu haysto jadku sudus ma ah sudus ma haysto zawjku sudus ma haysto hooyadu sudus ma haysato muxuu ahaaye bintaynku uluaan ma haystaan nin haysta kaarkii rabisiiye ma jiraan xoolo شhan iyo toban madax laga dhigay yaa sideed lagaa siiyey شhan iyo toban xoolo loo qaybiyey yaa sideed madax lagaa siiyey xoolo شhan iyo toban madaxoo isleeg laga dhigay yaa laba lagaa siiyey شhan iyo toban waax xoolo laga dhigay yaa saddex lagaa siiyey شhan iyo toban xoolo loo qaybiyey yaa haddana awowi laba laga siiyey awowi ma sudus buu haystaa شhan iyo tobanka suduskan miyuu haystaa ma haysto idan waa maxay magacaad ka tihiin uluثaan iyo sudus iyo rubuc aad ka tihiin xaqiiq ahaan ma tihiin tanoo kale markaad marayso masle in la dhisay iyo in la tasliya aadan qoonin waxba la iskuma dhibo waxaad tidhahdaa ad maxaad rabtaa sudus waa maxay waa labo waxaad adugu rabtaa sudus hal meel ku qoro haye lix hal ku qore adna hooyey sudus hal meel ku qoro adaguna oo gabdhaha maxay ahaayeen uluaan xoolo loo qaybiyey saddex loo qayba labo meel ku qoro aduguna kaararkaasaad isku gegeyn kadibna asmisalad ka dhig waad ku qaybin kaararka an iyo tobanka waa xooda unbaad xoolaha ku qaybin haddii xoolo meeqo wey waa labaatan malyan waa boqol malyan boqol malyan oo aabbahay ka dhintay loo qaybiyey an iyo toban nin baad dhihi wixii soo baxa yaa nin walba wiiisi siin nin walba muxuu helhayaa waxbaa soo bixi gabdhuhu maxay qaadan jireen qorigii soo baxay oo sideed ha sii sideed ogu dhufo hooye maxay qaban jirtay wixii soo baxay laba oogu dhufo jadku wuxuu soo baxay laba oogu dhufo zawjku wuxuu soo baxay maxaad ugu dhufanaysaa saddex waa rubuc ku sheegi markay cawlantay weeye soo saddex ma ahayn wuxuu qaatay rubac uu qaatay saddex oogu dhufo sax waa ilan waa rubuciisii kadib wax kaa jabay ma jiro kulleetaraad ku shaqaysan kartaa laakiin waa inaad fahamsan tahay cawl waxaa la yidhaahdo inta kaleo dhan adoon xisaab aqoonin baad ka shaqaysan kartaa adoon masalada tacsiilinin oon tasxiixinin baad kolkuletar la bixi kartaa hebel muxuu qaataa intaa kana muxuu qaataa intaa yaa xijaab intaa intan soo hadhay ogu dhufo qararaf qararaf sudusulmaal qaado laakiin cawlkaa ku fashiri cawlka laakin waa inaad fahanto kaararkaad isku ururi markaad isku ururiso waxaad leedahay meeshay gaadhay waxaad ka soo qaadaysaa cabdilru'uus kadibna xoolihii tarikadaad u qaybin kadibna wixii soo baxay nin walba intiisa ugu dhufan laba ugu dhufo saddex ugu dhufo hal ugu dhufo oo dhammaatay waa gaari doonaa insha allah waqad yabqaa inuu soo haraa laga yaabaa duuna sudusin sudus wax ka yar inuu soo haro sudus wax ka yar inuu soo haraa laga yaabaa wadaalika min daalika bintayni sudus wax ka yarbaa waxaa u soo haraya jadkii wayahadi ka bintayni laba gabdhood buu meyd ka dhintay iyo wa zawjin iyo xaaski iyo zawjkii ninkii qabay sayigeediiba gabadh baa dhimatay laba gabdhood dhashay waxay ka tagtay sayigeedii fa yufradu lahu liljaddi waxaa loo qadarayaa faradkii oo suduska ahaadi fa yufradu jadkaa loo eh, mxuu ahaayey suduskii baa loo qadara baan ujeedaa fa yufradu sudusu lahu ay liljad wa tucaalu masalada way kordhaysaa waa tii hore aan soo marra hadde aslu masala waxaan leenaha waa min ina aara ina cashara bintaynku waxay rabaan uluaan zawjku wuxuu rabaa rubuc rubuciisi weli jidna muxuu rabaa sudus marka haddee rubuc iyo uluaan meelay ku kulmi karaan waxaa ugu horaysa labiiyo toban sababku waa maxay makhraj uluain waa saddex makhraj rubcuna waa afar tabaayun baa ka dhexeeya afar saddex ku dhufo ama saddex afar ku dhufo labiiyo toban labiiyo toban maxaa uluaana sideed bal si gabdhaha labada ah maxaa urubuca ah? saddex zawjka sii maxay tagta hade hal baaba la soco somaati maxaa soo hadhay mise hal baa soo hadhay sideed loo geeye saddex koo iyo toban hal baa soo hadhay awjki halkaas sudus ooma dhanna muxuu ahaa jadki jadkii sudus ooma dhanne oo ugu dar hal kale facaalad ilaa alaaثa caشhaر bas watucaalu ilaa alaaثa caشhaر tii hore waa maxay wayuzaadu fi اlcawl ilaa hamسaةa caشhaر waad soo marteen baranbale ayb marka waxaan leenahay bintaynki waxay qaateen sideed zawjki wuxuu qaatay saddex hal baa soo hadhay idan yucaalu liljadi sudus haddana sudus baa loogu dari ama niصfu sudus ila labiyo toban suduskeedu hadda waa labo laakiin halku waa maxay waa ni sudus waa ni sudusi itna cashar ayib hadduu lix yahayna waa su dhamaystiran waa suuro labaad mid saddexaad waqad yabqaa inuu soo haraa laga yaabaa sudusun sudus inuu soo haro liljaddi ka bintayni laba gabdhood oo kale iyo wa umin hooyo mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood oo isagu dhalay ama inamood inamood iyo wa ummin hooyadii suduskii yaa qadanhadi fayafuuzu waxaa ku geeraari bihi bisudus aljad awobaa ku bootanisarhaya ninkaasaa markaasi awguuriyuu dhiganhayaa wuxuu le meesha ilaahay qadanin baan ku maadiya fayafuuzu bihi bisudus aljaddu awobaa ku liibaani aslu masl waa min sita soomahaadi lilummi sudusu hooyo sudus bay leedahay yaa kaloo meesha joogay walilbintayn auluثaan oo ah afar lix maxaa uluثaana lix waa saddex meeloodoo min laba ah laba labaad iskugu qaba afar gabdhahaasi hooyana waxaa saa qori maxaa soo hadhay hal qori maxaan leenahay awow waxaad qaadataa suduskaadi wey dhabdheh walaalihii idinka idin tallabaan leenahay wa tasquطu waxaa dhici markaasi fii hadi اmasأala iyo masaa'il kaloon soo marrayba alkhwatu walaalihii baa dhici wakada akhawaatu baa kugu hoosnaban ikhwa lab baa laguu sheegay lab meeshuu dhacay fii masalaة اljad akhawaatku inta badan way raaci doonaan waxaan meelo yar ka ahayn fii hadi اaxwaali kuliha saddexda masale maxaa dhacay alkhwa walakhaad way dhaceen saddexda mas'alaba marna lam yabqa shayءun min ahli اlfuruud markaasaa loo cawlay suduskii awowga marna waxaa u soo hadhay wax sudus ka yar cawl baa loogu dhammaystiray marna waxaa u soo hadhay sudus kaamilah asagii baa la dhaqaaqay waana afka geliyey wa haadaa min tanaaqud اljumhuur waxyaabaha lagu diiday kamid tahay eli maxaad isu dhibaysaan ma ayar iska nasataan waxaanoo aafoah mana tidhaahdeen jadku iyo ikhwadu waa darajo siman yihiin haa see u dhacaysaa dad darajo sinaa in midna wax qaato midna dareero suduskan awowga u soo hadhay ama loo cawlayo ama loo buuxinayo saddex suuraynu soo maray may walaalahu la qaybsadaan ka akhan weeye waa tanaaqudka jumhuurta lagu eedayo ka yahay daahirukitaab ay oo khilaafay daahiru sunna khilaafay nadarkii khilaafay haddana madhabkoodu lam yastaqim lahum calaa xaal madhabka hadduu kuu tooso mogto itiraad kuu sameeyo ataa waxbay noqotaaye waa waa nabad iyo caane say doonaa kugu noqotay madhabkii baan laa yastaqim lahu maratan yaxtaaطuuna liljad wa maratan yaxtaaطuuna lilkhwa wa maratan yakhliطuuna bacdahum maca bacd wayna iman doontaa insha taa horta fahanti aan ka socdo waxba yaana kulagu gulgoyni ayib kuwa ka daran baad iman doone wuxuu ihi ninkii ree macallin wuxuu ihi tanaad la yaabanta wixi ka gooyaa ka daran buu ihi walow kaana maca aljadd awowga maciisa haddii uu ahaado ikhwatun walaalo iyo wa akhawaatun liabawayni wa liabin ha ku khaldami la soco tii hore aw liabin ba hunaa wa liabin wey masalatu lmucaada la yidhaahdaa waa middaa ay ka qaliyeen xanafiye iyo daahiriyo ay dhaheen diinta ilahay kuma hayno diinta ilaahay nin intii la xisaabsado hadhowna la fadoloocini annagu ma hayno ta waaba khiyaana dheen diinba matan ma ah middan dhagarta noocaana nebi maxamed ma ogol ilahayna ma ogolay dheheen alkhadiicatu fi الnaar almakru fi الnaar waa khadiicay dheheen marka way nagu shideen xanafiye iyo daahiriyo ayib dhiba ma lehe walow kaana maca aljad awowga maciisa hadduu yahay ikhwatun walaalo lab iyo wa akhawaatun kuwo dhadig oo liabaweyni laba aab aabbihi hoyomeydka la wadaaga iyo waliabin walaalo aabba la wadaaga wada jooga wey hunaa inay kulmaan liabaweyn iyo liab waa maqsuud ijtimaacuna waa shardi fi hada almasala tii hore waxay ahayd suwar min asuwar hadday laab joogaan iyo hadday abaweyn joogaanba awowgu halkan baa la maranayay suwarkaana waa imanayeen hunaa waa maxay waa inay kulmaan ikhw lamiihi walaalo laxmiihi iyo walaalo aad aabbo wadaagtaan iyo waxaa jooga awow fa xukmu ljaddi awowga xukunkiisu maa sabaqa wixii soo hormaray oo muxuu ahaa haddaysan ahlufarad jooginna uluulmaal iyo muqaasamo kay u khayr badan buu yeelaya hkhaldamina jad haddaysan ahlu farad la joogin laba door baa u furaa muqaasamo iyo uluulmaalkii u khayr badan soomaanan soo marin ahlu farad la joogaanna muqaasamo iyo sudusu jamiici اlmaal iyo uluulbaaqi bacda ahli اfaraa'id saddexdaa kii u ron buu yeelay hadda weli waxaan ku jiraa marka labadii suuraba meeshu way soo wada geli karaan labadii suuraba fa xukmu ljadi maa sabaqa fi suuratayn markii la helay ahlu farad iyo markii la waayey buu ujeedaa maa sabaq maxaa nidhi way u daran tahay arday bay maa sabaq u daran tahay maa sayatiina wadaad bay dhibtaa wey ninka wax akrinaya waa tahay haddaba hadday sidaa tahay wayucaddu waa la xisaabsan wayucaddu wlaad abaweyni alayhi wayucadu baa ii dhigan aniga waaase ka iicnayd wayaidu mm, wayucadu baa wayucaddu ayb wayacuddu baa fiicaan lahayd adi maxaa kuu dhigan adaa naga fiican waa in la musameeyo oo ficilka faacilkiisu laga dhigo awlaad اlabaweyn awlaad alabna mafcuul noqdo wayacuddu waxay xisaabsan wey wayucaddu ma caynka in la kordhama baan diidana haddaad ii godaan ama ii hoos dhigtaan muran badan ma qabo ayib caynku ninkuu u gudanya w iga iian u gudanyah wuu iga fiican yahay in la majuuliyaan xoogo yar diidanahay wayucaddu la yidhaahdo in caynka la kordhigaan diidanahay maad faanta waxaan ka hadlay wayucaddu waa la xisaabin ama waa la xisaabsan baa diidanahay way xisaabsan hayaan baa fiican wayacuddu way xisaabsanhayaan wlaadu اlabawayni walaalihii laxmiga ahaa calayhi caaljaddi waxay u xisaabsan yaheen wlaad alabi walaalihii aabbaha ay la wadaagahayeen xaggey ku xisaabsanayaan walaalaha fi اlqismati qaybinta idaa kaanad khayran lahu hadde maslada dhibka soo socdaba ma aha ayib dhibka soo socon ka hadlayso sidaa ma aha waxay leeyihiin awow meesha waxaa jooga annagoo meydka aabbihi hooye la wadaagna iyo nimankan dhowrkaoo aabba la wadaaga oo maa laba bood waxba kaama gelin bay leeyiin qushiga walaalaana la yidhahda annagu ikhwana ikhwat ulmayit baana war laba bood baa tiin baxalima ba isnaakatin yaa kuu dirsada adugu laba shaqiiqa iyo saddex liaba shan rag baa nahay aduguna maxaad ugu tahay lix xoolaha inoo qaybi xoolaha marka lagu iska tago Eh, walaali lamiga waxay leeyihiin war ninkaasa idinku riixayne xoolii iska keena ba ma dhaxashee maslmucaaddaa la yidhaahdaa oo midday nagu shideen xanafiyu soaniga kuu sheega hadeeyo iyo daahiriyu faidaa akhada markuu qaato awowgu xisatahu wixii asaga ku aadanaa nadarta waad fiirin wey faidaa akhada اljaddu xisatahu nadarta waad eegi fain kaana hadduu yahay fii awlaadi اlabawayni walaalihii laxmiga ahaa dakaru mid lab hadduu ku jiro falbaaqi wixii soo hadhay lahum lilkhwati buu u ahaaday alashiqaa wey alkhwati lilabaweyn lidakari milu xad اlunhayayn wa saqaa waana dhachayaan awlaad اlabi waa dhachayaan warkaa waa garateen baan u malay walidaalika yaa lahum ba ani ii dhigan ya albaaqi wayhade waaba laguu soo sheegay wayacudu way xisaabsan awlaad اlabaweyni calayhi cala اljadi awlaad alabi bay xisaabsan fi اlqismati qaybsiga xoolaha la qaybsanayo goormaa la qaybsana hade waa bacda ahli اfuruud ama ama ahlfuruudba ma jiraan saydooni ha noqoto haddee goorba xisaabta waxaan ku darsanaynaa dadaan waxba dhexlaynin oo xijaaban waa kugu riixaynaa faidaa akhada اljaddu xisata uu iska dhaqaaqo yaa xisaabtami tafsiilkan wuxuu imanayaa haddii ikhwada liabaweynka ay dumar basan yihiin liab dhici wuxuu tafsiilka sheekhu u keenay awowgu markuu intiisi qaato muqaasamo ku qaato waa la isku soo hadhaan walaalaha isku soo hadhae liabaweynka iyo liabka ah hadday kuwa liabaweynkae ashiqada ay dumar basan yihiin kuwan liabka waa casabo oo waxaa laga yaabaa gabdhuhu waxay soo reebeen inay wax ka helaan haddii laakiin liabaweynka uu lab ku jiro liab waa xijaabin waa iska tegahayaan tafsiirku saasuu kugu keenay imaamku waa fiirino fain kaana fii awlaadi اabawayni dakarun lab hadduu ku jiro falbaaqi wixii soo hadhay bacda akhdi اljadi xisatahu wey lahum ay lilkhwati lilabawayn lidakari milu xad اlunhayayn wasaqطa awlaad اlabina waa dhacaya walidaalika wa hadi masأla waaxida walidaalika alimaam abu moxamed aljuwayni fii kitaabi aljamcu wاlfarqu wuxuu yidhi kulu man qaطacnaa lahu juزءa min almaali lam yabqa sifra اlyadayn ila fi hada اmasأala safxada ma xusuusto cibaaro bihada qaabkan ahayd ama ku dhow kulu man qaطacna lahu juزءa min almaal ima farda aw tacsiiban lam yabqa sifra اlyadayn ila fi hada اmasأala waa saas marka hore xoolaha waxba laga sin waa waa la xisaabsan liabka ah madax ka tiris rag xiniyaho meesha fadhiya awgu markuu daadku qaado yaali kaalaya xoolihii aad qaateen hadday odayga aad ugu jima tuurayseen darkaan idinku buuxsanaynay meesha iskaga dhaqaaqa ayib marka waxay hayeen baa laga soo qaadi qaطacnaa lahum juزءa min almaal ima fardan aw tacsiiban lam yabqa sifra اlyadayni ila fi hadi اlmasأala masala mucadda loo yaqaana warkaa waa fahanteen baan u malay ayib waa midda aynagu shideen le maba dhicinba walaaluhu bay dheheen daahiriye iyo xanafiyu walaalaha liabka ah xoolihii hadday faraha loo geliyey marka awowga la simrinhayay hadday xaq ku qaateen lagama soo celin karo waa xaraan in laga so celi waa dulmun wa aklu lmaali bilbaail hadday xaq lagu siiyey lagama soo celin karo hadday baail ku qaateenna loomaba dhiibi karin bay dheh marka horeba gacangelinta horaa baailoo xaaraana ah, ama ka soo qaadida dambe ayaa xaaraan waa gar wey meel loo dhaafo garan mayno laakiin hawlahan imaam zayd mataad kama sugno tafsiilkan waa tafsiil ijtihaadi ah shaaficiyo maalikiyo xanifiyo cafwan xanaabilo ashar la yimaad laa yahbutu can zayd walaa can hayri min asaxaaba wuxuu ka sugan yahay min asaxaaba ma jir laa abibakr walaa cumar walaa cali lam naqif lahu calaa ahar fii e, masaa'il asaxaaba aimo badanoo xufadana way caddeeyeen inaasan ka sugnayn daabitku masaladan mucaadada mustatulmucaadada masale dhib badan wey laakiin laba daabit ay leedahay aanku siiyo intaanan ka tegin cashirka daabitku fi lmucaada waxaa weeye inxaazat اlfuruudu nisfa اlmaali ahlufaradku hadday maalka niskii qaataan inxaazat اlfuruud nisfa اlmaal lam taqac almucaadatu ila fi mas'alatayn ahlufaradka meesha jooga sidiisuba xoolihii ay wax ku dhaxleen ama kaararkay wax ku dhaxleen hadduu dhammaysto xoolihii barhkii inxaazat اlfuruudu nisfa اlmaali lam taqac ilmucaadatu ila fi masalatayn baa la yidhahda masalataynkana waa zawje iyo binto iyo ukhto liabaweyn iyo ukhto liab ah iyo wajad ta labaadna waa um iyo binto iyo ukhto liab ah ukhto shaqiiqa cafwan iyo ukhto liaba iyo jad taasi marka daabitkaa hore intaa ku daaya marka daabidka labaad waxaa la yidhaahdaa inxaazat اlfuruud uluay اlmaal falaa mucaadata bxaal haddii ahlu faradku leebkay qaateen xoolihii uluaynkiiba ay ku dhammaystaan laa taqac ilmucaadatu aslan iطlaaqan ma iman kartaba inxaaza اlfuruudu wainxaazat اlfuruudu uluay اlmaali falaa mucaadata bxaal وإنxاaزت الفروض نصف الماaل لم تقع المعاad إلا في مسألتين زawjatin wabintin wakhtin shaqiiqatin wakhtin laabin wajad tii koobaad ta labaadna ummin wabintin wakhtin shaqiiqatin wakhtin laabin wajad ayb kaasa aan ka soconna marka sheekh wuxuu ihi wailaa in lam yakun fiihim dakar tii hore maxay ahayd fain kaana fii wlaadi اlaabayni dakar soo ma وإlا in lam yuujad haddaan la helin fii أwlaadi اlabawayni dakr fatأkhud اlwaaxidaةu gabadha ukhtada shaqiiqada waxay qaadanaysaa weeye waxbay dhaxli ila niصfi nis bay wax ku qaadan mar haddii markii awowgi intee lala xisaabtamay walaalihii laabka iyo laabooyinka laisku qabtay awowgu iska dhaqaaqay walaalihii dib loo fiirshay oo ay noqdeen kuwii laxmiga ahaa ay noqdeen dhadig noqdeen dhadigga hade ama waa hal iyo labo bay noqon hadday hal tahayna nis bay laba iyo ka badan gaarin auluaan bay leeyihin wuxuu yihi fata'khudu lwaaxidatu min alikhwati labaweyn ila nisfi qadan ka jadin wa shaqiiqatin wa akhin laab lagu miaaliya ka jadin wa khtin shaqiiqatin wa akhin liab mayd baa dhintay wuxuu ka tegay awowgii walaalkii aabbo iyo walaashii laxmi ah waxay dhihi shurtadu shaqiiqadu waxaan nahay nin iyo badh baan nahay iskaansiib nin iyo badh wiilkan le abka walaalkay wey aniguna walaal baan ahay aduguna walaal baa tahay waxaa noogu qaybisaa xaddu ru'us adugoo laba dheeflaa wiilkanoo laba dheeflaa anigoo hal dheeflaa shan madax fa aslu mas'alatina bay leedahay min khamsatin labaad leedahay oo walaalkayna laba buu leeyahay anaguna qori baan leeyahay ayib fataakhud waaxidatu maxayna ka asaxaysaa marka an bay ka bilaabatay wataixu min aara watasixu min caشhara ayib taas maxaa yeelay awowgu marka dambe afar buu qaadan doonaa wakhtada shaqiiqadana nis bay qaadan doontaa oo toban ah ayib maxaa soo hadhaya hal qori hal qori oo markaa waxaan siinaynaa akhlil abka ah akhiliabka ah marka dhibku halkaasoo ka imanaya wuxuu ihi marka wailaa fata'khud اlwaaxidatu tii keligeeda waxay qaadanaysaa haddii uusan wax laba la joogin fata'khud اlwaaxidatu waxay qaadan ila الnisfi ya sheekh oo ah hadda way jabaysaa nis xagee ka baxaa miskeeda haddaad siisaan xoolihii markuu awogu aato awogu markuu qaato uu qaato qaybtiisii maxaa soo hadhay saddexda soo hadhay nis ka rabtaa hadde saddex soo hadhay ha way jabtay marka saasaa loogu dhufanayaa maya iyaga madaxooda labadooda waxaad ku dhufataa aslu masalo meeqay ahayd an cashar saasay ku gaadhaysa ya walaalka leaba iyo ayada ama ayada iyo awowga taa doonto toban ku gaadhsiin laba saami baad ku dhufanaysaa aslu masalo khamse ahayd amse maaa toban tobanka gadha toban maxaa unis ah waxaan siinay ayadaan siinanaa shanta waa niskeedii awow horaan muxuu qaatay labuu qaatay labadii sihaamtee aan ku dhufannay shanta oogu dhufo laba laba oogu dhufo asaga afar ha qaato afar hadduu awow qaatay gabadhna ay shan qaatay maxaa soo hadhay hal qori maxaan leenaha yaa qaadanaya akhila afkaa casabaynaya wuu casabaynaya marka masaladu waa waa war wareer wareer noocaasa wey <coughs> ahliaba wuxuu laba udhib maaha de markuu quman yahay awowga la fiijinayo marka awowga darka awowhadda saarray baa idin siday xageed leedihiid markay awowga saarto niskeedii bay ku soo noqon leanna awowa hadduu taagan yahay kamuusan yeelan xule anba akh baan ahay adna maxaata ukhto waan kaa xoog badnahay awowgii markay tuurto kadib waxay leedahay iska la soco akhi laaabkaa saacaddan waxaan ahay ukhto shaqiiqa a laysa macaha jad bahbah ma dhaxashee alukhta idanfaradad laha nisfu soo ma ahayn war wixii iga soo hora calyada ku qubayleedo hal qori ah maca salaama balaayadaas waa hawlahay nagu eedeeyaan weeye xanafiyo iyo daahiriyo ayib aan ka socona dhibba ma lehe wuxuu ihi sheekhu watintaani labadii gabdhoodna iyo fasaacidna wax ka badanba ila uluayni bay wax ku qaadanayaan laba gabdhood iyo wix ka badana uluayn weligood bay lahaayeen haddii ka jadin wa shaqiiqatayn wa akhin liab ka jadin وشaقيiqatayni وaأkhin لأb maxaad leedihiin markaanoo kale walaa شhaya للأk لأb waxba u soo hari maayo شhaقيqataynku maxay leeyihiin ثuluثan awowna muxuu leeyahay bal sudus ka soo aslu msl waa min sita dheh awowga suduskiisa si oo ahaa hal maxaa uluثan afar ayb halba usoo hadhay waa ka jaddin wa shaqiiqatayni wa akhin liab saxiix baa usoo hadhay qori baa usoo hadhay markay uluaanka qaataan ayb ya markee hadda haye may waxaan rabnaa ayagoo ayagoo laba madaxa ah iyo awowgo madax ah maxay masladu noqonaysa markuu muqaasamo aadaan wax u soo hadhayn markuu muqaasamo aado ayaan walaal wax u soo hadhayn haddii laakiin la yidhaahdo ha laga dhigo farad ahaan oo awowgo sudus ha la siiyo ikhutaankana ha la siiyo uluayn marka hal soo hadhi oo asagoo ku caliqubahaya walaa yafdul can اuluثayni hay mhm, walaa yafdul can اuluثayni shay marka aan eh, aan leenahay wax u soo hadhi maayo waa in laga dhigo aslumala waa maa waa min alaa aslumala min alaa maalaaa maxaa uluaana labo hal la siiyo halkina hal la siiyo awowga macnahaas sheekhu ku yafdulu can uluaini shay marka wuxuu ku wadaa in la yidhahdo qaata ukhtayn baa qaadanaya asna muxuu leeyahay ulu saddex uluaankoodoo labaa ukhtaynka sii halka soo hadhayna waxaad siisaa jadka walaa yafdul can uluaini shay oo usoo hadhi maayo weeye lilakhi amaa jadku wixiisu waa qaata لأنa الjada hunaa laa yأkhذu أqala min الثuluث jadku hunaa ma qaadan karo weeye aqala min الثuluث maxaa yeele waxaan la joogin ahlu farad kale mar haddaan ahlu farad uusan la joogin kama hoos mari karo uluث اlmaal muqaasamo ka khayr badan inuu qaato iyo inuu uluثulmaalba qaateen mar inuu qaataba mooyeen mar hadduusan ahlu farad joogin laa yasquطu can الثuluث hadduu ahlu farad joogana laa yasquطu can الsudus waqad yafdul inuu soo hara laga yaabaa can الnisfi shayun ka soo haro fayakuunu shaygaasi liwlaadi اlabi kamaa mara de fii jadin washaqiiqatin waakhi lab waan soo marteen soo maahay tii hadda aanu soo marin ayib ka jadin wakhtin shaqiiqatin waakhin lab waljadu miyaan dhammayn karaa fasalka mise waan iska istaagaa intan aan dareerinna waa iska yar tahay lama kala reebi kara jade waljaddu maca akhawaati awow la jooga walaalihii walaala dhadeeg ka akhin buu la too yahay hadduu jad la joogo akhawaad shaqiiqaada ama liaba ka akhin walaal buu yahay falaa yufradu loo qadari maayo lahunna gabdhihi macahunna macaljadi waxba loo qadari maayo casabaa laga soo qaadi jad iyo isu yimaadaan waa casabaad lidakari milu xadi unhayeyn in wax loo fadiyana waa khaa buu ku yidhi ilaa fi اlagtariyati calwisaba mooye calwise maxaa loo yidhi zayd ibnu haabit buu usuushiisa ka calwisay waa la sheegaa ninkii saa'ilkii hawsha weydiiyey baa la yidhahdaa agdar waa la yidhaahdaa magaalada laga soo weydiiye agdariye la odhan jiray waa la yidhaahdaa niman meel buu ku dhuftay ayib wax uun lugaha isku duuday waxaa toddoba saxaabi baa isku khilaaftay masalada toddoba saxaabi agdariyo masale dhib badan wey saxaabada weerarisa marka nin walba meel buu ku dhuftay wadaaddo lix saxaabi bay dhahaan wadaaddo shan bay dhahaan almuhim waa masala dadka calwisay calaa aqali taqdiir imaamunaa zayd ibnu haabit bay ka cawisay usuushiisa usuushu maxay ahayd usuushu ay la rab waa maxay allaa cawla fii masaa'il اljad wاlإkhwa facaalan allaa yufrada fardu muqadaru fii masaa'il اljad wاlإkhwa waqad furida masaailkaasoo dhan baa ku jira masaailkaasoo dhan ayaa ku jira ayib waxaa kaloo ku jira jamcu sihaamihima maca sahmi اljad uma alqismati lidakr min axad untayay intii leebabki ikhwadii jadka la isku daro haddana in loo qaybsado saddex marka kharqi liusuuli اlfaraa'id baa ku jira wa haadaa ka dambe laa nadiira lahu fi اlfaraa'id awowgii labadiis sahmigiis iyo akhawaadkii sahmigu inti laisku daro in loo qaybiyo lidakari midlu xadu unsayayn laa nadiira lahu fi اlfaraa'id usuulfiqi waxaad ku barateen annahu laa yajuusu ibaatu maa laa nadiira lahu fi اsharci ila binas abadan qiyaas laguma siri karo maa laa nadiira lahu maa laa nadiira lahu nas baa lagu suga usuulkaad kaa ku barateenbayla tahay aan ka soconno ibn cabaas iyo ibnu zubayr iyo jamaca minas waxay leeyihiin tan oo kale ukhtadaa dhici agdariyo ukhtadaa dhacaysa ahlu faradku waxay soo reebeen jadkaa ku caliya qubi aydna way iska tegaysaa waljaddu waa ka abin fayaxjubu اlkhwata wاlakhawaat laakiin wadaadaha toodi waata agdariyood maxaad ahayd wahya zawjun islaam baa dhimatay ninkeedii bay ka tagtay iyo wa ummin hooyay ka tagtay iyo wa jaddun iyo umn cafwan zawju wa ummun iyo wajadun awow iyo wa ukhtun liabawayn walaal laxmi ah aw liabin ama aabba ad wadaagtaan ilan waa jad iyo ukhto ahl farado joogo falizawji nifu nisfun zawjku nis buu leeyahy walilummi uluun lanna walaala tacdida ma joogaan farac waarisana ma joogo waliljaddi sudusun awowgu lix meelood meel buu leeyahay ayib maxaa soo hadhay wlkhti ukhtaduna waxay leedahay niصun bay leedahay nis bay eedna leedahay wlkhti niun haddaba fatacuulu اmasأala haddee zayd suroobi maal nis laga bixiyey nis labaad laga bixiyey waaba dhammaadayba eber marka uludka hooyada iyo iyo suduskii jadka ayaaba cawl lagu keenahaya fatacuulu masalatu masaladu way cawlmaysaa binisfihaa bay cawli min sittatin ilaa tiscatin nis meeluu ka baxo laba nis waa waa tamaule mid un ka soo qaado sudus iyo uluna tadaakhul baa ka dhaxeeye midka u weyn qaado aslu masala waa min sit lix maxaa u nis ah saddex zawjka c maxaa u nis ah ukhtada c saddexda kale lix maxaa ulu ah laba qori hooyo c meeqay maraysaa sideed lix maxaa u sudusah hal awow c meeqay maraysaa sagaal sagaal bay ku asaxday asl masأala min sita facaalad ilaa tisca warku waa dhan yahay fatacuul mas'alaةu binisbiha saasaa looga jeedaa lix bay ahayde lix niskaad ku dar oo saddex ah haddee sagaal uma intaa kadib yakhtasimu اljaddu awowgaa qaybsan iyo wاlkhtu walaashi awowga qorigiisii iyo walaashii saddexdeedii iskugu dar afartaas nasiibayhimaabay qaybsanoo afar ahaa alaaan saddex madax bay u qaybsan lahu liljadi uluaan walkhti ulu saddexdii asale eh, mxuu ahaay nagu dhibeen wadaadiiso kuma jiraan cawlun fii masalati اljaddi wاlkhwa tafriidu lilkhti oo nis loo qadaray iyo awowgii suduskiisii iyo ukhtadii nuskeedu oo lasku daray dibna ay u qaybsadeen للذكر مثل حظ الأنثيين naa maxaad haysataa saddex qori baan awow haystaa aniguna qori baan haystaa iskugu keen dar afar haye anugu waxaan ahay walaalkaa oo laba dheefla aduguna hal dheef baad leedahay xoolo waxaad nagu qabisaa afartan isku soo celiyo saddex isle ka dhig laba soo wareeji halla ku tag warka waa fahanteen baan u malay soo warkiisu intaa ma aha alaaثan lahu liljadi ثuluثaan ul asag haduu qaata iyagoo dhago dhibxay qaadaan ul waa iska cadaan malaynaya ayib marka masalada masale dhib badan weeye markaas iyagoo uma qaybsami karta soo maha afar oo xoolahay wateena iyo cabdiruustoodii oo saddex ah ila oday waa laba qori ayadna waa hal qori masaladuna waa maxay afar waa ka jaban tahay afar hadday ka jaban tahay saddexdii madax ayagu ahaayeen aslu mas'aloo sagaala ku dhuf labaatan iyo toddoba ay tegaysa ka asaxaysa labaatan iyo toddoba hadday tagto waxaa kullu man lahu shayun fii asli masalo sagaalkii akhadahu madruuban bialaaثatin zajkii saddexdiisii saddex oogu dhufo sagaal la kaco hooyo labadeedii saddex oogu dhufo meeqo weeye lix sagaal iyo lix soo ma aha waxaan leenahay meeshan maaad ka soo qaadato xagga iikaadi ma dhammaadeen y hooyaa inoo dhiman hoy ma sin waayd hooye lix baan siinay zawjna sagaal sagaal iyo lix isku kay dar shan iyo toban labaatan iyo toddoba ka goo maxaa soo hadhay labiiyo toban waxaad u siisaa lidakari milu xad lunhayayn gabadhuna afar sii odaygana sideed u dhiib way isku dhammaatay waxaa idiin dhiman waa laisku xilxidhaaraystaa masaladuna waxaa la yidhaahdaa cindanaa fariidatun ariida bayna arbaca halxidhaala laga dhigtaa dhowr qaab baa loo dhigaa aan ku gebagabayne waxay yidhaahdeen cindanaa fariidatun bayna arbacatin waxaan haynaa fariido afar ruux udhaxaysa liaxadihim aulu waliaani ulu baaqi waliaalii ulu اlbaaqi waliraabic اlbaaqi waxaan haynaa fariido udhaxaysa afar ruux midkood wuxuu leeyahay ululmaal midna wuuu le midka labaadna wuxuu leeyahay uluulbaaqi kaa wuxuu soo reebay uludkiibuu sii lehay kii saddexaadna kii labaad wuxuu soo reebay uludkiibuu sii lehay walihaalii uluulbaaqi waliraabici wuxuu leeyahay isaguna albaaqi bacda ulu haali maxay ujeedaa midkood wuxuu leeyahy ulusulmaal waxaa laguu yidhi soo labaatan ma ahayn sagaal yaa qaatay zawjku hadduu sagaal qaatay haddii ulusulmaal buu qaatay ila labaatan waa saddex sagaalaad axaduhum wuxuu qaatay ulusulmaal huwa zawj ilaa sagaal buu la labaadna wuxuu qaataa lagu yidhi ulusulbaaqi labaatan iyo toddoba sagaal laga gooyey maxaa soo hadhay sideed iyo toban uludkeed yaa qaatay haddana hooyaa ila lix bay qaatay siddeed iyo toban lix ka go waa yahay laba-iyo toban maxaa oo ah? afar yaa qaatay gabadhi baa qaatay labiiyo toban afar lagoy maxaa soo hadhay sideed sideed maxaa oo ah? waad khaladeen sideed buu qaatay صaxiix asna sideed buu qaatay idan marka lanaa fariidatun bayna arbacatin liaxadihim ulu اlmaal waliثaani ulu اlbaaqi waliثaaliثi ulu اlbaaqi waliraabici maa baqiya awowgii way sideed usoo hadhaysa markiiba saasa halxidhaada laga dhigtaa iyadoo baa qaabka lagu bedelahayaa masalada marka agtariyo iyo musharako ximaariyo maxaan kaloo soo maray cumariyo karaawatayn almulaqabaat baa loo yaqaana fi fara'id masaa'il dhaxal oo magac gooni ah leh almulaqabaat baa la yidhahdaa masaa'ilka u daran ee aan ka tagna waxaa ka mid ah alkharqa mid la yidhaahdo alkharqa alkharqaas toddoba saxaabi baa midba meel ku dhuftay ilaa xajaaj uu yidhi shacbi u yimi wuxuu yidhi hawshaan ka war markaasuu i cali saasuu xukumay abu turaab iga daaye amiir mminiin muxuu ukumay cumaan bn cafaan saasuu xukumay falaa haya fiihi buu khayr kuma jire mxuu ibn cabaas xukumay wa kaana mutqinan lilcilm saas wuu fiican yahay bu laakiin yeeli maayo maxaa kale toddoba saxaabi baa looga sheegay toddobadii markay meel ku dhubto muxuu igu soo celi amiir cumaani buu ninku ahay cumaani buu ahaa maslakha iyadu way dhib badan tahay insha allahu taala xilli kale un ka warrami doonaa insha allahu taala intaa unan ku dayno wallahu aclam